السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalaha soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan allah idin dhowro idinkii ehelkiina dhulkeennii hooyo berisamaadkii allaha ku soo celiyo amnigiisa iyo ammaankiisa ah allaha dhowro walaalayaal allah tala saaro allah tala saaro ilaahay daa'iman wuxuu nagu guubaabiyaa qur-aankiisana in badan uu noogu sheegaa in aan isaga uun aan tala saaranno rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalam in badan buu nagu dhiirigeliyey ilaah keligii in la tala saarto oo aan qof kale talada loo dhiibanin ila tali waa gooni laakiin in aad arrimahaaga oo dhan xaaladaadoo dhan baahidaadoo dhan hogaankaaga aada u dhiibatid allah ilaahay inaad u dhiibatid walaalayaal allah tala saaro fatawakal cala alxayi aladii laa yamuut waxaan hodan ku nahay runtii haddaan muslimiin nahay waxaan hodan ku nahay allah iyo tala saarashada allah maxaa yeelay waxaan leenahay ilaahay nool allah nool oo aan dhimanaynin ayaanu leenahay haddaad bani aadamka la saaratid wuu kaa dhimanaya wuu kaa xanuunsanaya wuu kaa safraayaa ya maxaa samaynaysaa ama adigaa ka dhimanaya waad kala tegaysaan qof bani aadan haddaad kala saaratid lacag haddaad tala saaratid adduunyo haddaad tala saaratid waad kala tegaysaan adduunyada imaa inay kaa tagto insaanka inuu isaga kaa tago imaa inaad adigii daysid oo oo kala tagtaan laakiin cidda aanan marnaba aanan kaa tegaynin waa kee waa allah subxaanahu watacaala ama aadan ka tegaynin eeg waxaynu niri adduunka iyo ilaahay wixii ka soo haray haddii aad tala saaratid oo taladaad oo dhan u dhiibatid imaa in iyagu ay kaa tagaan imaa adiga inaad ka tegtid laakiin haddii aad allah tala saaratid allaha nool haddii aad tala saaratid isagana kaa tegi maayo adiguna ka tegi maysid waxaa laga yaabaa midkeen inuu dhaho ilaahay waad ka tegaysaa waad dhimanaysaa laakiin waxaan ku leeyahay haddii aad dhimatid yaa ku dilay yaad se u dhimatay oo aad u tegaysaa allah noloshii unbaa isbedelaysa noloshii culayska ahayd oo culaysku ku saarnaa wax lagaa qorayey xumaan iyo samaan takaaliiftu ku saarnayd tii unbaa isbedelaysa nolol kale ayaad u tegaysaa oo aad ku noolaanaysaa barzakha ama aakhiro waana nolol ka duwan tii hore nolol aan culays lagu saaraynin takaaliif lagu saaraynin waa nolol lagu xisaabinayo lagu abaal marinayo xumaan iyo samaan wixii aada samaysay fatawakal cala alxayi aladii laa yamuut tala saara allaha aan marnaba dhimanaynin inta aad noloshahayna isagaad u joogtaa markaad dhimatayna isagaad u tegaysaa diinteena macaankaasay leedahay taas ayaanu hodan ku nahay taas ayaa qalbigeennu ku degaayaa caawa markan waxaan rabaa dhalinyaroy hala gareeyo walaalaha hala gareeyo walaalaha ha la gaarsiiyo waxaan rabaa xikmad yar iyo qiso yar oo ku xigta in aan hal nin oo saalixiinteenii ka mid ah zuhaaddii cubaadii rabbaaniyiinta ahaa waraca ahaa ya caalimiinta ahaa ka mid ah ayaan rabaa inaan maanta idinla qaybsado daqaa'iqan horteenna ah ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu waktiga noo barakeeyo in badan baa laga yaabaa inay duco soo qoranayaan runtii inta badan wax ma akriyey oo kuma mashquuli waxyaabaha aada soo qoraysaan laakiin gadaal ayaan ka akriyaa waxaana arkaa in badanoo duca soo dalbanaysa ilaahay waxaan ka baryayaa inta ducada soo dalbanaysaa ducadooda allah u yeelo baahidooda allah u fuliyo inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo bukaan socodka iyo bukaan jiibka allah ha caafiyo ilaahay waxaan ka barya caafimaad aan cudur ka dambaynin in badan baa isbitaalada ku jiray allaha ka soo saaro intii dhibay soo mareenna ilaahay dembi dhaafa uga yeelo inta xiran allaha soo daayo inta laga xiran yahayna allah u soo daayo inta maqan allah ha soo ururiyo inta laga maqan yahayna ilaahay ha soo ururiyo ilaahay waxaan ka baryayaa ummaddeena intii isu jeclayd isu dhoweyd ayaa runtii kala maqan adduunyayna ku kala maqan yihiine ilaahay haysu keeno ilaahay haysu keeno in badan baa ubad laga qaatay ilaahay ha u soo celiyo ubadkooda ubadkooda allah ha u soo celiyo in baa lagu soo socdaaye ilaahay ha ka xijaabo ummadeenna ul iyo diirkeed allaha ka yeelo ul iyo diirkeed allaha ka yeelo diinta allah inagu soo celiyo diinteennii si wanaagsan allah inoogu soo celiyo dhulkeennii oo bed qabana allah inoogu celiyo adduunka waa laba beriyo waynu ka tegaynaa adduunkan ilaahay waxaan ka baryay in adduunkan uusan naga tegsiinin ilaa isagoo raalli naga ah maahane haddaynu ka tagno rasuulka maciise janatulfirdows allah isugu kaaygeeyo walaalayaal hala sheegareeyo hala gareeyo qalbiyadana ha laysu furo walaalaha ha loo duceeyo walaalaha ha loo duceeyo idiilkiin walaalaynu nahay waynu isjecel nahay runtii wax kale iga qaylisiin maayo waa walaalnimada waxa iga qaylisiinaya waa jacayl aan idiin qabo allah idin jeclaado allah idin jeclaada qof walba o i jecelna ilaaha dartii uu igu jeclaaday ilaahay ha jeclaado allah jeclaada adduuniya aakhiro aad baad umahadsantihiin walaalayaal walaalayaal waxaa jiray nin zaahid ah caalim ah caabid ah warac ah oo la oran jiray xaatim lasama xaatim alasam ninkaa waxaa tusaale runtii loo soo qaataa inuu ahaa nin xakiim ah aad iyo aadna runtii ilaahay u tala saarta tala saarashada alle marka lasoo qaadanayo wuxuu ahaa ninka loo soo qaato runtii tusaalaha xaatim alasam waxaa la yidhi maxaad udubdhexaad tiirar maxaad uga dhigtay tala saarashadaada ilaahay aad tala saaranaysa wuxuu inoo sheegay afar shay oo keliya afar shay ayaa wuxuu yidhi ayaan udub dhexaad uga dhigay tala saarashada ilaahay oo markale wuxuu yidhi calimtu bianna risqii laa ya'khuduhu gayrii faطma'ana qalbii waxaan ogaaday buu yidhi waxaan ogaaday calimtu bianna risqii laa ya'khuduhu gayrii faطma'ana qalbii waxaan ogaaday oo aan nafsadayda ku qanciyey irsaaqda ilaahay ii qoray inta aan adduunkan ku noolahay in aanu qaadanaynin qof kale oo uusan cunaynin inta la ii qoray dhowrka sane adduunka aan joogo aniga unbaa cunaaya ani unbaa qaadanaya maadaama irsaaqdaydii ay caymis iigu jirto oo aamin ay ii tahay aniga un ay i sugayso oo aan cunayo qalbigaygiina wuu degay ayuu leeyahay khalaas qalbigaygii waa degay maxaan indhaha u taagtaagayaa maxaan xaaraan u doonanayaa maxaan gacmahaan u taagaayaa indhahaan u taagaayaa gacantu ay iigu fidsanaanaysaa khalaas cibaadada ilaahay iyo wanaagga baan ka shaqaynayaa maadaama irsaaqdaydii la kafaalo qaaday irsaaqdaydii ay madmuun tahay yah oo ay ii taallo qof kale uusan iga cunaynin waa tiir dhan runtii waa culays dhan oo iga degay buu leeyahay allahu akbar waxa ii ballanqaadayna ma aha insaan hadhow laga yaaba inuu gabood falo ama uu ballanta iga baxa bal waa ilaahay ina allaha laa yukhlifu lmiicaad allahu akbar yah waxaan ogaaday buu yidhi in irsaaqdayda ay madmuun tahay qof kalena uusan cunaynin aniga keliya aan cunayo marba haddaan anigii ay ii taallo oo aan cunayo qalbigaygii waa degay buu yidhi midda labaad calimtu bianna calaya e, calimtu bianna camalii laa yutqinuhu gayrii faاshtagaltu bihi waxaan ogaaday buu yidhi eg waxaan ogaaday calimtu bianna camalii لا يتقنه غيري يعني لا يعمله غيري فاشتغلت به waxaan ogaaday buu yidhi camalkayga iyo inta i saaran waajibaadka iyo sunanta i saaran wuxuu ilaahay igu farad yeelay waxa la ii qorayo xumaantooda iyo samaantooda waxa la ii qorayo waxa takaaliif ah iyo qalinkan igu socda in aanu idqaaninaynin oo usan sugaynin hayrkay waxa la iga rabo inaanu kayrkay ii qabanaynin qof kale inaanu qabanaynin waxa laga sugayo waa aniga waxa wax laga xisaabinayo waa aniga waxa camalka laga xisaabinayo waa aniga aakhire wuxuu ilaahay eh, hor keenayo waa oo miisaanka u saarayo waa aniga waxa ilaahay hor istaagayo waa aniga malaa'iguhu waxay qalinka u haystaan waa aniga waxa hadalkiisa la xisaabinayo waa aniga waxa eh, camalkiisa la xisaabinayo waa aniga aniga weeyaan waxaan ogaaday camalkayga inaanu qabanaynin kayrkay waxa qabanaya aniga uu yahay inaanu kayrkay sugaynin waxa sugaya aniga uu yahay markaasaan maadaama aanan qof kale aanan ku xisaabinaynin oo uusan ii qabanaynin faاshtagaltu bihi markaasaan galay buu yihi ya oo aan isku anaa isku mashquuliyey anaa qabsaday buu yihi marka shaqadaydii allahu akbar ya imisaa maanta camalkoodii dayacaya oo internetka iyo social mediaha hor fadhiya yaa kuu tukanaya oo adigaa afar labaatan saaca meeshaan dul fadhiye yaa kuu tukanaya waa adigaan caasiga ahe aw baarinimadaadii yaa baari kuu noqonaaya hooyada yay sugaysaa haddaad rag tahay ilmihii waad ka maqan tahay camalkii la rabi reerkii iyo biilkoodii iyo ka warqabkoodii iyo tarbiyadoodii iyo ogaanshahoodii xaaskaagii ehelkaagii kaliyari ka ilaaliya cadaabka waa lidinka weydiinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi yaa kuu qabanaya waa adigaan dawladda un daba ordaye waa adigaan kursiga un raadinaye waa adigaan adduunyo un ururinaye waa adigaan socdaalka badan oo safarada badane yaa kuu qabanaya hawshaadii yaa camalkii awlaaddii iyo tarbiyadoodii xilkii ku saaraa yaa kuu qabanayo xaatim alasam allaha u naxariistay raximahullah wuxuu leeyahay calimtu biana camalii laa yutqinuhu gayrii faاshtagaltu bihi xikmaddaa fiiri waxaa lagu magacaabaa xaatim ya xakiimu haadihi اlumma ama luqmaanu haadihi اlumma ummadda markaa ama ummaddeen oo dhan ya luqmaan ka soke waa luqmaanka ummaddan weeyaan luqmaan ilaahay wuxuu inoogu sheegay xikmaddiisa qur'aanka ayuu ilaahay inoogu sheegay taa mid lamida ah ayaa uu leeyahay xaatim اlasam maantana waa qayb ka mid ah ilaah baad ku dhaariye eeg waxaan ogaaday buu leeyahay camalkayga inaanu qof kale qabanaynin camalkayga inaanu qof kale iyo salaadeed inaanu qof kale ii tukanaynin markaasaan isku mashquuliye war waktigeydiyaan ilaaliyey salaada zakadayda inaanu qof kale dhiibaynin markaasaan anigii ku dadaalay yah uurkayga aan ku weynaysiiyey zakada sidaan ku bixin lah xajkayga inaanu qof kale ii qabanaynin ya kelimada wanaagsan inaanu qof kale ii dhehaynin anaa layga rabaa ya xumida oo dhan inaanu qof kale iiga fogaanaynin anaa ka fogaanay waxaan ogaaday buu leeyahay camalkayga inaanu qof kale qabanaynin ilaa anay weyaan ka qabanayo markaasaan isku mashquuliyey oo aan hagaajiyey allahu akbar in badan maanta dadkeenu waxay ilowsan yihiin camalkaas wayna ogsoon yihiin inaanu qof kale u qabanaynin hadhowna iyaga un laga xisaabinayo war camalkiina cid kale idiin qaban mayse yah qof walba camalkiisa wanaagsan ha ka shaqeeyo ta saddexaad waxaan ogaaday buu leeyahay wacalimtu biana allaha muطalicun calaya faاstaxyaytu an yaraanii calى macصiyatin waxaan ogaaday ilaahay in uu iطaalacanayo i eegayo indhaha in uu igu hayo ilaahay ayaan ogaaday markaasaan wuxuu yihi waan xishooday qofku fiirinaya oo sidaa ku eegaya waad naxaysaa waad iska ilaalinaysaa waad ka xishoonaysaa yah markaasaa waxaan ka xishooday buu yidhi in uu igu arko anigoo macsiyo samaynaya anoo dul taagan macsiyo waxaana laa'iq ii ahayn runtii wax ilaahay uu iigu caroonaayo waa ishagaajiyey waan isyaro tootoosiyey uurkayga iyo daahirkayga intuba aqwaasheeda iyo afcaasheyda waan haawa ilahay baad ku dhaariyeen yah war miyaynaan ogeyn inuu ilaahay ina taalacanayo ilaahay inuu na arkaayo marka afar labaatan saac ya fuxsiga iyo qurunka iyo iftiraha iyo namiimyada isku dirka beenta iyo buhtaanta iyo maaragtay markaanu afkeenna ka shubayno afar iyo labaatan saac har iyo habeen ya waktigeennii o dhan aan ku dhamaynay miyaynaan ogeen inuu ilaahay ina arkaayo annaga inuu ilaahay na taalacanayo halkaa uu malaa'iga saartay maqaarkeenna inuuna duubaayo ya gacmuhu inayna arkayaan maqaarka inuuna arkayo dhulka aan ku taagannahay ee aynu ku samaynayna inuu ina isaa ina arkaayo wuxoo dhan inay inaga qoraayaan inaga duubayaan beri marka aakhiro la tagana ilaahay ay kulligood u wada sheegayaan oo ay markhaati oo ay nagu markhaati furaayaan miyaynaan ogeyn maxaan uga xishoon la-nahay ilaah kulligeena waa ognahay haddana waay garo odagii ibliis ahaa in uuna haysto ya intayna badan ilaa man raxim in ibliiska wadooyinkiisii uu raacay ogaada in aynu raacnay idaylkeen intayna badan yah wadooyinkii layna yiri ka fogaada walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih wallahi waa la dhimanaya eeg xikmadda afraad wuxuu leeyahay xaatim اlasam raximah اllah wacalimtu biana almowta yantadirunii faacdadtu zaada liliqaaءi اllah waxaan ogaaday yah in mowt uu isugayo oo aan dhimanayo goor walba mowtkana uu ku imanayo si kadiis ah ma qof baa og waktiguu dhimanayo iyo meeshuu ku dhimanayo iyo xaaladda uu ku dhimanayo yah hebel wuu dhintay hebel gaali baa jiray wadnaa istaagay maaragtay meel buu ka soo dhacay waa kadis kadis buu inteedaan maanta hadda halka ku jirtaa ilaahay cimrigeena cibaadaha ku dheereeye yacni yaa og ka dhimanayaa caawa yaa og cidna ma oga waxaan ogaaday buu leeyahay inuu isugayo mawt inuu malakulmowt icayarsanayo oo uu i eegayo hadba meesha aan cag dhigo ayuu eegayaa mawd markaasaan waxaan diyaarsaday zaad waxaan ahay nin caaqilu le xaakim uu faanayaa eeg waana loo baahan yahay runtii waa maxamuud tan oo kale loo baahan yahay waxaan ogaaday waa nin dantiisii gartay waxaan ogaaday inuu mawd icayarsanayo malakulmawd inuu ifiirsanayo iraadinayo ayuu ayaan ogaaday oo uu rabo inuu nafsada iga qaado adduunkan idhaafiyo anigana meeshuu ii qaadayo waa garanayaa waa meel dherar badan barzaq ayaa la yidhaahdaa wax iiga horeeya malaha sahay baan sii qaatay maxaa wacay ninkaan marnaba ima gefaayo wax iga celin karaayana malaha wuu iqabanayaa xataa anoo ku dhex jira dabaabaadka iyo diyaaradaha dhexdooda ciidamada dhexdoodu iqabanayaa walow kuntum fii buruujin mushayada meeshaad doontaan ahaado meeshaad doontid gal yah toddobada dhul hoostooda gal ninkan lagama baxsanayo malakulmowt waxaan ogaaday inuu iraadinayo malakulmowt oo uu ihelayo intuusan ihelin ayaan diyaarsaday zaad igu filan barzakh inta aan ku jiro qabriga iyo marka qiyaama la tago waan raas waxaan diyaarsaday zaadkii aan kula kulmi lahaa allah aan cuni lahaa maalinka qiyaama ayuu leeyahay xaatib war miyaynaan ogeen inuu mowt ina ceybsanayo miyaynaan ogeen inuu mowdna daba ordayo waa maxay sheekadan waa maxay fadhikudirirka waa maxay social mediahan caydan xishood la-aantan sariig darradan ya waa maxay waxyaabahan ilaahay ka caroonay afar iyo labaatan saac aan ku hadaaqeyna waa maxay ya umaba ekin dad uu mawd cayarsanayo dad uu mawd sugayo dad uu ilaahay eeganayo daalacanayo miyaan u eegnahay islaamahana aad aragteen ee da-da ah ciraystay ee qaylinaya afar laatata qaaqdahay yaa run iyo beenba shubaya afkooda wuxuu soo qabtoo aan xishoonaynin ya oo ku dhiiran ku dhiiran ku dhiiran ya ku dhiiran waxyaabaha ilaahay ka caroonayo war aawa xishoodkii odayaalka ciraystay ee afar labaatan saac meeshaan beenta iyo balaayada shubaya war miyaydan ogeyn idinkoo hadlaya saacado luminaya ilaahayna uu idin eegayo war aw inaad dhimataan miyaydan ka baqaynin war ilaahaynu ka cabsano ilaahaynu ka waktigan cibaado aynu ka dhigno cibaado aynu ka dhigno war aynu tala saarana ilaahay ya war waa maxay cabsida waa maxay murugta waa maxay igti'aabka iyo stresska nagu dhacay waa maxay ya umaba ekinba xaaladeenu uma eka ya dad ilaahay leh ilaahay leh oo ilaahooda uu kaafiyo umaba ekinba ya war waa maxay orodkan iyo dagaalka iyo indhacadayska gacantaan un taagan xalaal iyo xaaraan waxaan un qof walbaa ka kale uu ka badsanayo xaaraantii loo ordayo waa maxay war ilaaha aynu ka baqno soomaaliya ilaahay aynu ka ilaahay aynu tala saarano xaatim alasam aan hal mar dul maro wuxuu leeyahay ilaahay ayaan anigu tala saartay waana ku guulaystay ilaahayna wuu igu guuleeyey waana ku liibaanay adduuniya aakhiro anigii ubadkayga ninkan sagaal gabdhood buu lahaaye ogow sagaal gabdhood ayuu lahaa ilaahay adduunku wuu asturay wuu asturay waxna ma haysanin haddana nolol fiican oo sacaado leh raaxa leh ayuu ku noolaa oo nolosha aan u baahannahay idinkan inaynu ku noolaan ya in aynu ku noolaan xaatimulaham waxaa la yidhi war tala saarashadaadan ilaahay aad tala saaratay ee aad ku guulaysatay maxaad udub dhexaad uga dhigtay wuxuu yidhi afarsii waxaan ogaaday buu yidhi in irsaaqdayda uusan qaadanaynin oo uusan cunaynin aniga kayrkay ya inaanu cunaynin markaasaan degay buu yidhi oo aan xasilay qalbigaygani uu degay ya indhaha maanan taagtaagin macnaha mana ordin adduun looma ordu yidhi ta kale waxaan ogaaday buu yidhi in camalkayga uusan ii qabanaynin aniga kayrkay markaasaan isku mashquuliyey isku shuqliyey sidaan camalkayga u hagaajin lahaa oo aan aniga u hagaajin lahaa oo aan u qaban lahaa ta saddexaad waxaan ogaaday buu yidhi ilaahay inuu i eegayo yaa oo uu i arkayo har iyo habeenba inuu ilaahay i arkayo oo waan ka xishooday buu yidhi inuu igu arko macsi anoo ku dhex jiro si uusan iigu xanaaqin ta afraad waxaan ogaaday buu yidhi inuu malakulmowt isugayo oo uu idaba ordayo markaasaan intuusan ihelin wuuna ihelayaaye oo wuu iqabanayaa oo ruuxdu wuu iga qaadayaaye waxaan eh, markiiba ku degdegay sidaan zaad u qaadan lahaa ya zaad ayaan diyaarsaday buu yidhi oo aan u diyaarsaday kulanka ilaahay walaalayaal ninkan aad arkaysaan qiso yar buu lahaa marka sagaal gabdhoodna wuu lahaa maalin baa niyadda wuxuu ku qabtay inuu soo xajiyo in uu xajiyo oo uu xaj ka aado waxna ma haysto runtii maxaa waay qofka xaj ka aadaya runtii culimada fiqiga waxay u shardiyaan in sahay kugu filan in aad sidatid adiga oo aadan baryo tamin jidka sii socodkaaga joogitaankaaga raallihada joogitaankaaga xagga ilaahay soo noqoshadaada iyo jidka inuu aamin yahay dhib uusan kusoo gaaraynin adiga iyo xoolahaagaba heerkii aad ka tagtayna in aad uga tagtid inta aad ma aada u dhaaftid zaad inta aad maqan tahay in aad uga tagtid wixii ku noolaan lahaayeen laakiin xaakim alasam runtii wuxuu ku xirnaa allah si dhab aanu ugu xirnaa ma aha sheegashadeena iyo beenbeenteenna ma aha nin murga ma ahayn haddaanu maalmo wax cunin nin murga ama fikira ama ma ahayn oo indhaha taagtaaga oo xaaraanta u gudba ma ahayn wuxuu marka niyadda ku qabtay in uu baxa markaasaa wuxuu marka ka fikiray wixii uu ku bixi lahaa iyo wixii uu reerka uga tegi lahaa gabar gabdhihiisa ka mid ah oo aanan markaa qaangaarin ilaa iyo adugu waxyar iska jirta oo laakiin cabsi ilaahay ilaahay uu siiyey cabsi uurkeeda uu geliyey cabsi ilaahay waana waxaa loo baahan yahay ilmaheena ilaahay ku irsaaqa cabsi ilaahay iyo inagoo dhani ayaa waxay aragtay aabbihii xoogaha sisi ah aabbaha ma aha ilaahay inuu maaragtaaye uusan tala saaranaynin xagga ilaahay inuu ka fikerayo ma aha laakiin dee ilmahan yar yarka ah maadi baa loo baahan yahay wuxuu yaqiinsan yahay inuu ilaahay wax siinayo laakiin ilmihii yaryaraah yaqiintiisa ma haystaan tala saarashadiisa ma haystaan yah waxaa loo baahan in wax looga taga gabadhii yarayd ayaa waxay tiri yaa abad yaa abad aabbahaygiio tawakal cala allah fa inaka lasta biraasiq ha fikirnay tiri aabbo ilaahay tala saaro arrinkaaga iyo arrinkeenna ilaahay baa yaqaan ilaahay u tala saaro fa innaka lasta biraasiq adiga maahid ya raasiq maahid kiina irsaaqayay ilaahay maaha kiina irsaaqayey adigu maahide ilaahay baana irsaaqayey allahu akbar yaqiintaas fiiriya ilahay baadin ku dhaariya waa gabar yaroo aanan qaan gaarin ilaahay tal saaray tira oran laakiin annaga miya ya annaga iyo adigaba ilaahay baana irsaaqaaya allahu akbar reerkii baa marka xoogahaa buuq yaray adigu kiciyeen yaad nooga tegaysaa ya ya ya ya gabadha yareeda haddana difaacaysa aabbeed markii ay qancisay oo ay dejisay ya oo ay tiri reerkanna ka welwella aw ya aabbo oo ilaahay kala saaro xajkaaga aad maadaama niyadda aada ku qabatay nafsadaada iyo niyadaada u hogaansam oo aad markaytan ayaa haddana waxay ka fujinaysaa reerkii iyo ilmihii yaryar yaraa waa runa ilmaha xaq bay u leeyihiin inay casho helaan inay qade helaan inay qurac helaan ya hooyadana kama sugaayaane ee aabbahay ka sugaayaan haddii reerku aabbe joogo oo ilaahay uu daystay waxaan aada uga xumahay aabbayaal fara badan inay reerahoodii dayaceen reerahoodii reerihii ay mas-uulka ka ahaayeen inay dayaceen inay marashadii iyo masruufkii iyo tarbiyaddii iyo ogaanshihii ilaaladii wixii oo dhan kawarqabkii inay dayaceen allaha soo hanuuniyo allaha soo hanuuniyo aad baan uga murgaa runtii yaah aad baan uga murgaa oday intuu gabadh yar iska helay uu gabadhii yareed maaragtaay intuu ma shan iyo lix iyo toddoba ka dhalay haddana dayacaaya markii horena carabkau ka dabalulayay ogow carabka ayuu ka dabalulaayay yah oo intaasaad arkaysaa raggu inay gabdhuhu cayirsanayaan hadhow markay gabdhihii ilaahay uu makansiyay oo ay helaanna oo ay maaragtay hawshoodii gutaana way dayacaayaan waxaad ogaataan ragow inaanu ilaahay taa idin dhaafaynin haddaydan ka soo noqon oo idan ka toobadkeenin waa wax xisaabta idinkugu jiree la socda ilaahayna uu idinka xisaabinaayo war ilaahay gabdhaha uga baqa oo awlaadda ilaahay uga baqa oo mas-uuliyadda ay xilkaa laydin saaray ilaahay uga baqa ilaahay uga baqa ilaahay uga baqa gabadhii markiiba waxay haddana bilowday markii odagii ay dejisay ayaa in ay reerkiina ka furfurto markaasaa waxay tiri utrakuuh utrakuuh siibuuh daaya miskiinkan daaya aabbaheena daaya lan yatrukanaa ilaa lixayin raasiqin laa yamuut wallaahi noogama uunan tegin ya noogama tegayo aabbo ilaa ilaah nool oo raasiq ah oo aanan dhimanaynin unbuu nooga tegayaa fatawakal cala alxayi aladii laa yamuut gabadha way iska qoslaysaa dhaa maxaad ka qoslaysaa odaygii waa naga tegaaya ya xoolana noogama tegaaya maxaad ka qoslaysaa waxay tiri isaga jeebabkiisa irsaaqdeen ilaahay ma gelinin wa fi samaa'i risqukum wamaa tucaduun irsaaqdeena aw yaa haya allaha sarreeya ayaa iska isagaa idin haya odagaan miskiinka isagaaba la irsaaqaayeyba muxuu idin haayaa muxuu idin qaban karaa waa laidinkugu soo dhiibaaya haddana ilaahay khalaa'iqdiisu idin soo adeejinaaya allahu akbar odaygii calaa ayi xal isagoo faraxsanuu baxaaya laakiin maalmihii waa ka xoogihii xoolihii yaraa iyo kastii yareed ee reerka looga tegay waa ka dhammaadeen markaasaa dabkii ilmihii waa oynayaan gabdhihii yaraa waa oynayaan soo ma garan yaa la canaaninayaa marka gabadhii xoogaha lagu qaadqaaday waaka adaa waxaa noogu wacnaa adaa aaba naga daray odagii ilmaa u shaqayna hadda xaggeen wax ka keenayna ilmahan xaggeen caano iyo biyo iyo xaggeen canjeere iyo xaggeen uga keenaa muunfe iyo ya xaggee hub gabadhi xoogaha waa waa la yaro canaantay laakiin ha la yaro canaantee gabadhii markiiba way murugtay runtii laakiin markaad marogtid rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka uu arinba haddii uu murjiyo xaguu aadi jiray yuu carari jiray allah allah ilaahay buu u caraa ilaahay buu u caraa salaad iyo sabiraa loo baahan yahay ilaahay inaad u carartid yaa murugta qaada allah markayba qol yaree gashay gabadhi ilaahay markayba gacanta u taagtay ilaahu hay ceebaynin ilaahow fadli ayaan kaaga baranay fadligaaganna sii fadli ayaan kaaga baranay yaa allah yaa rab fadli ayaadna bartay ya ziyaado inaad nasaysad irsaaqaan kaaga baranay ilaahu fadligaaga hanaga hoojanin fadligaaga ilaahu noogu deeq hanaga xarimin reerkan haygu caweynayn ilmahaa yaryar odagoodii anaa fasaxay yaa rab gabadhii ilaahay intay baryi karta ayay ilaahay bariday allahu akbar in yar kadibba waaka gurigii ayaa lasoo garaacay albaabkii mise nin farisaa jooga markaasaa la yeer war guriga biyo ma yaalaan qisadu maxay ahayd markaa boqorkii marka aaggaa ayaa raciyadiisii ayuu kormeerayey faras buu ku socday baabuuro ma jirin talaajado ma jirin siduu u wareegayay oo u socday faraskii xoogaha wuu daalay oon baa qabtay culimmadu weliba kitaabadu waxay qoraayaan oy culimmadu soo guurinayaan oon dili gaaray oon dili gaaray ya ayaa qabtay waa mucjizo weeyaan ya waa ibtilaa xagguu marayaa albaabkii xaatimulasam ayuu boqorka iyo ciidamadiisu ay marayaan oon baa qabtay war bal meelaha biyo nooga raadiya askarigii wuu orday misena albaabkii ugu horreey ee uu garaacay wuxuu noqday gurigii xaatim alasam war biyaha loo baahanya soo waraabiya odaga biyo miidin yaalla reerka waxba ma haystaan laakiin biyo waa biyo waa la helayaa reerku markuu ogaaday in ninka la waraabinaya uu boqorkii magaalada yahay waxaa waaye Eh, bakerigaa loo soo dhaqay weel nadiif ah biyihii qabooba ayaa loo soo maaragtay waa loo keenay ilaahay baa biyihii wuxuu u maceeyey eeg arrinka ilaahay ilaahay baa wata arrinkan ilaahay baa wata boqorka intee guri buu soo dhaafay isagoo ooman markuu gurigan iridiis uu marayeyna oonka wuuba dili gaaray waxaa laga dhigay oon dili lahaa haddaanu cabin biyihii yaraa biyuhu waa iska caadi laakiin ilaahay baa isaga u maceeyey biyihii buu markiiba cabay wuxuu yihi waa maxay reerkan reerkan ya markaasaa la yihi waa xaatim ilasami reerkiisii macaalimkii caabidkii zaahidkii waraca ahaa markaasuu yihi alxamdu lilah ya ilaahii naga waraabiyey guryihii saalixiinta guryaha saalixiinta ilaahay biyaha naga siiyey alxamdu lilah waxaad ogaanaysaa guryaha saalixiinta waa lagu ducaystaa in ilaahay uu kaa irzaaqo biyo kaa siiyo cunno kaa siiyo habeen aada seexatid guryaheenna ilaahay ha ka yeela guryo saalixiin ah guryo saalixiin ah ilaahay ha ka yeela ilaahay ha ka yeela ilaahay ha ka yeelo walaalayaal markaasu uu yihi iigu yeera ii yeera yeera xaatim ulasam waa salaamayahay aan gacanta geliye markaasaa la yihi wuu maqan yahay intuu aaday xajkuu aaday geesuu firfiriye markaasuu yihi maadaama uu isagiina guriga ka maqan yahay gurigiisiina maanta runtii oonkii idili gaaray ya la iga haraatiray oo biyo la iga siiyey waa inaan u abaalo gudaha markayba faraskiisii sura u saaran maluugta ama boqortooyada boqorada ma socdaan ilaa hanti bay wadaan hanti ayay wadaan oo waxyaabahay ku fiican yihiin runtii dadkana way siiyaan markiiba xirmo dahab ah sura oo uu waday ayuu intuu soo qaaday wuxuu yidhi dadkii tusay markaasuu guriga albaabkiisa ugu tuur waa guri gudahaya dee deerarkeena ma ahayn deerar sidaan oo kale ardiilo oo albaabil oo ganjeel mana ahayn waa guri iska tabaan markiiba albaabkiiba ugu tuureen gudahayaa ku jira oo xishoonaya hooyadii iyo ilmaheedii oo gaajaysan aanan odagaydiin aan zaad iyo sahay aanan uga tegin markiiba bahashiiba ugu tuureen waa xermad dhan xermad dhan oo intaa la eg oo dahab ah yacni ya <laughs> oo oh, oh, oh, maaragta ayaa albaabkeed markaasa haddana intii kuma ekaanina wuxuu yihi qofkii ijecel aniga qofkii ijecel oo aan hogaamiye u ahay sideedoo kale ha yeelo markaasaa cid walba ciddii jeceleed iyo cidaan jecleenba simbatiyaa la diyaarsanaya mujaamala markaasaa layska furay bahasha markaasaa lagu tuuray gurigii baa buuxsamay gurigii ayaa buuxsamay guri yaruu ahaa runtii waxaa lagu leeyahy albaabka xataa odag reerka u xirbi waaye allah eeg daqiiqad ka hor reerka waxba ma haysanin daqiiqad kadibna eeg ila habeen ku dhaariye markaasaa reerkii wuxuu ku mashquulay dahabkii furfuritaankiisii tirintiisii ururintiisii kaydintiisii ayuu ku mashquulay waa la faraxsan yahay waa reerkii hadda dagaalsanaa gabadha yare ogow markaasaa reerku waa faraxsan yahay waa hooyadii sideedii kale gabdhood laakiin gabar baanan faraxsaneen oo ooynaysoo murugaysan allahu akbar waxaa la yidhi waa maxay maxaad le ma waktigaana wax la murga ah ma wakti la murga ah farxadda dahab eeg eeg eeg eeg eeg baasha lagu dhexwaasho kora loo turtuuraya yah waktigaan waa waktigii farxadda markaasaa waxay tiri gabadhii kama fikeraysa xoolaha kama fikeraysa adduunyada ilaahayday ku xiran tahay waa gabar ilaahay yaqiinsiiyey markaasaa ah, waxay tiri iyadoo ooynaysa runtii oo ilmaha daadinaysa ayaa waxay tiri fiiro keliya oo uu bini aadanna fiiriyey ayaana deeqday buu yiri ayay tiri fiiro qof bini aadan ah uuna fiiriyey ya oo uu in yar nagu galladaystay ayaana deeqday ka waran ya fiirada ilaahay ka waran laa ilaaha ila allah ya ilaahay hadduuna fiiriyo bal ka war ya allahu akbar ilahay baad ku dhaariyeen yaqiintaa eeg war ilaahay tala saarta ilaahay tala saarta ilaahay tala saarta qisadan waxaan u keenay wax kale ma aha fiirada ilaahay waa ogtahoo haddii maanta madaxweynaha aada u tagtid oo aada salaamtid waxaa laga yaabaa inaanu wax la-aan kusoo dirin wasiirka aada u geshid in arrintaada maaragta inuu ku deeqaa laga yaabaa baahidaada uu kuu fuliyo ka waran ka waran ya ilaahii ina abuuray ilaahii <clears throat> ya arrinteena tawaliyey ilaahii irsaaqdeena haayey ilaahii xaaladeena oo dhan korka iska saaray bal ka warama wamaa min daabatin ilaa cala allahi risquha miyuu ku miyuu ku hoojinaya miyuu kaa xarimayaa waa maya war ilaahay tala saarta ilaahay tala saarta fikirka iska daaya haddaad owlaad u baahan tihiin culimo ha aadina oo sixiroolayaal ha aadina owlaadda ilaahay baa bixiya yahabu liman yashaau inaahan wayahabu liman yashaau dukuur ilaahay weydiista wuu idin siinayaa ilaahay oo dhaha rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaaritiin war ilaahay hala tala saarto caafimaad haddaa rabtid ya waidaa maridtu fahuwa yashfiinii ilaahay tala saarta haddaad caafimaad rabtaan ilaahay tala saar haddaad hanuun rabtaan ilaahay hanuun ilaahay weydiista haddaad cimri rabtaan inuu idin barakeeyo ilaahay weydiista irsaaqda ilaahay weydiista ee ubadko ilaahay idin hagaajiya ilaahay weydiista xaasas wanaagsan ilaahay war baahidiina ilaahay wuu ku filan yahay wallaahi ilaahay wuu ku filan yahay ee ilaahay weydiista ilaahay ha ka fogaanina iska dhaafa waxa aad ku meeraysanaysaan iyo khalaaiqdiisu aad ku meeraysanaysaan iska daaya xaatim waa kaasaa gabadhii yareed waad arkaa reerkii xaaskii iyo sagaalkii cunug ilaahay fiir sida ugu deeqay fiir ilahay baad ku dhaarsa inta uu nool yahay oo dhan wax deeqa oo weliba ka badan adduunkiisa aakhiradiisaa ilaahay siiyey waman yattaqi illaaha waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib war ilaahay aynu tala saaran intaa unbaan rabay walaalayaal inaan idinla qaybsada caawa runtii waana hargabsanahay waa arkay caaw inaan iska deganaho aanan qaylinaynin runtii ya waxaa waay raallina halayga ahaado hana la iisoo duceeya hargabka inuu ilaahay maaragta waa dembi dhaafa inuu ilaahay naga qaado runtii codka ilaahay ii furo intiina xanuunsanna allah idin caafiyo allah idin caafiyo allah idin caafiyo qof walba oo xanuunsan allah caafiyo in badan baa runtii isbitaallada ku jiray allah ka soo saaro in badan baa qalliin galaya ilaahay ha u fududeeyo jaban allaha kabo runtii allaha kabo yaa allaha kabo in badan ayaa xaalado kala duwan ku jira ilaahay xaalkooda ha hagaajiyo xaalkooda alla ha hagaajiyo inta xiran ilaahay waxaan ka barya ilaahay ha u soo daayo inta xiran allaha soo daayo inta maqan allaha soo ururiyo albaabada xiran allaha furo culayska inta saaran allaha ka qaado idaylkeen runtii idaylkeen waxbaa inaga maqan waynu wada xanuunsannahay ilaahay hayna caafiyo daahiran wa baatinan allahay noo caafiyo awlaada saalixiin allahay nooga yeelo inta aana guursan guur xalaala allaha siiyo inta guursatay ubad aana dhalin ubad saalixiina allaha siiyo yaan la ilaawin dhulkeena hooyo berisamaadka allaha kusoo celiyo amnigiisa ammaankiisa allaha sugo dadkiisana qalbi qof keliya allaha ka yeelo uli diirkeed allah ka yeelo inagoo bed qabna dhulkeeniyo bidqaba allah haisukaaya celiyo adduunkan waa laga tegayahay ilaahay nagama saaro ilaa isagoo raalli naga ah maahane ilaahay waxaan ka baryayay haddaynu ka tagna adduunkan rasuulka maciisa janatulfirdows allah haisukaaya geeyo soomaalay aad baan idin jeclahay aad baan runtii idin jeclahay idaylkeen allah haisukaaya daayo ilaahay hayna mideeyo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi وبركاته